فيه تصيبي تقول لا بيع ولا خلال فيه ولا عيب ولا إخلال والرفع في الثاني وفتح الأول قد جاز والعكس كذاك فافعلي وإن تشاء فافتحهما جميعا ولا تخف ردا ولا تقريعا باب لا النافية للجنس baabun wuxuu baab u yahay laa buu baab u yahay laadii annaafiyati anfinhaysay lil jinsi jinsiga anfinaysay baabkan waxa loo yaqaanaa baabu tanaaqud iska horimaad imaad waa baab baa la yihi markaas haddana la daba dhigay la marka muxuu noqonayaa laysa baaban <laughs> marka wadaad baa intu ku wareeray bay yidhahdeen show arday keri waayo si u wadi wadi xul baa baabu laa oo laysa baaban baabu laa baabba kolkii horeba ma ahayn laadan waxaa loo yaqaanaa lalati linafyi اljinsi tacmalu camala ina tansib اlisma wa tarfacu اlkhabr laa laabudda waa inay horta wax nafinayso jinsina waa inay nafinayso jinsi waa inay nafinayso ma xukunkay nafyidaa mise jinsiga waxaa loo dejiyey inay jinsiga xukunkiisa nafyido laakiin xataa isaga lafdigiisa daatadana way nafyidaa asalba nafyiga daatada looma dejinin ee waxaa loo dejiyey macnaha laa rajula fi daari kolka la leeyahay matalan tusaale ahaan wax ninihii guriga kuma jiro waxaa la diidan yahay ma aha nin nin ma jooga ma aho nin ma jiro laakiin waa maxay xukunka joogitaanka ah gurigan dhexdiisa weeye marka saa darteed waxay nafyinayso ee loo dejiyey daatada ma aha ee waa macnaha sidoo kale daatadana way nafyidaan sida laa ilaaha ila allahu nafyigeedu labadiiba markaa macnihiina way nafyinaysaa daatadiina way nafyinaysaa liannahu ilaahan allah ahaynoo daatadiisu mawjuud tahayba ma jirto ayib laadani marka way warar badan tahay aad bay u warar badan tahay marka waxaan isku dayaynaa inaan duuduubno walla yar duuduubaa waxyaabaha xoogaa warka badan le dhibka badan laakiin laa waxay u baahan tahay caqli inaad qalin qaadato aada meel fadhiisato aada fikirtabay laa u baahan tahay laa dhibkeeda markaad doonaysa inaad ka aada ka raysato waxaa la fiiriyaa un miyay soo noqnoqotay mise ma soo noqonin hadayna soo noqonin warkeedu waa dhamaaday leanna tacmalu camala laysa asalkii weeye asalkuna asalba dhib male iyo inay soo noqnoqotay oo laa laa la yidhi dee kolka war iyadoo laa nafyahayd baa tukal haddana laga daba keenay marka waa dhib dhib ku kordhi markaas oo kale markaas oo kale shan wejun baa kuugu banaan shanta un dusha ka xifdin bes mar dambe isu imaan maysaan markay soo noqnoqoto shan wejun baa ku banaan wej lixaad ma ku banaano intaan baa dusha ka qaban ma matnigaaba wax o dhan ba ka hadlaya xaasilka marka maadaama inuu nidhi la maadaama war badan tahay waan koobaynaa horta waxay samaysaa tacmalu camala ina tansib lisma wa tarfacu lkhabar laakin lix shardi markii laga helo unbay camalkaa samayn kartaa hadii lixdan mid kamida laga waayo ma shaqaynaysa camalkaas tacmalu camala inabaa laguulihe ina asalkeedii muxuu ahaa mubtadiya khabar soo maa mubtadiya khabarun bay noqon way dhamaanaysaa iyada waad ka tegeysaa lixdaa sharti kow afar sharti laada nafteedaa loo shartiyaa waxaa isdaba yaalla laa iyo camalkeedii oo ah ismigeedi iyo khabarkeedii lix sharti bay leedahay lixdaa gaar waxaa loogu shardiyaa afar kamida iyada laada ah lafteeda maxaa soo hadhay lix kul kulkaafar laga gooyo labana waxaa loo loo shardiyaa midna khabarkeeda midna ismigeeda mid labadoo iswata midna khabarko bes waan gaadhaynaa muhiim bay marka aad u tahay ardaygu inuu lixdan shardi fahmo haddii kale uu ku wareerayaa leanna mar walba u arka wuxu is leeyahay walla waa laadii tacmalu camala ina shardiga koobaad ee iyada nafteeda u yaalla laadu waa inay tahay naafiya naafiya laadu waa inay tahay maxay naafiya weliba waa inay tahay naafiyatun liljinsi naafiyatun liljinsi waa inay tahay haddii lagu ihi laadu waa naafiyo waxaa ku baxay mar haddayna naafiye ahayn laada zaa'idada ah ku baxday naafiyatun liljinsi baa lagu yidhi maxaa ku baxay laa walba oon jinsi aan anfinhaynin baa ku baxday tawkiidka ta loo keenay oo kaleeto inay wax kordhiso wax adkayso waa kow soo maaha waxaynu idhi laabudda laadu waa inay naafiye tahay saa darteed baabu laa annaafiyati liljinsi baa leehi shardiga koowaad ugu muhiimsanaabaa hoosta lagaga xariiqay markii ugu horreysayba nafyiga wa kownuhaa litansiis anfintana anfinaysa waa inayna ahayn way dhici kartaa ixtimaal waa inayna ahayn nas waa inay ku tahay nafyiga kownuhaa litansiis nafyigan ay diideysa diidmadu waa inay ku caddahay maxaa ku baxay haddayna ku caddayn saddex waa inuusan wacadamu jaarin laha laada lafteeda waa inuusan xaraf jaar gelin haddii laada xaraf jaar u galo oo la yidhaahdo bilah baabka o dhan way ka baxaysaa leanna de majruur bay markaa noqonaysaa majruuran maxalan bay markaa noqonaysaa lafdi meesha lagu jara meesha ila kuma jooge waxaynu ihi waa kawnuhaa cadamu dukuuli ljaari biha waa inuusan xaraf jaar gelin iyadana shardiga afraad wa kawnuhaa liljinsi kaa hore mmidba labaynu ka dhign hal baynu ka soo qaadnay laabudda waa inay tahay naafiya kawnuhaa liljinsi waa labo kownuhaa litansiisi nas waa inay ku tahay waa saddex soo maa inuusan gelin xaraf jar afartaa shardi weeyaan afartaa shardiyaa loo shardiyaa leedaa loo shardiyaa bas hal shardina waxaa loo shardiyaa labadeeda macmuul labadeeda macmuul marka waa maxay waa ismigeedii iyo khabarkeedii oo iswata baa hal shardina loo shardiyaa oo waa maxay kawnuhumaa nakiratan labadeeda macmuul ismigeeda iyo khabarkeeduba waa inay yihiin maxay nakira waa inay yihiin maxaa ku baxay hadday macrifo yihiin mubtadiya khabar unbay markaa noqonayaan matalanba mubtadiya iyo khabar unbay markaa noqonayaan ayib midna waxaa loo shardiyaa ismigeeda oo keligii ah oo khabarkii aan wadanin oo waa maxay itisaalu lismi billah laada waa inuu ismigu la xiriiro ilan ismiga khabarka iyo xaggeeda soo xiga asalka markaynu ka hadlayno ismigaa soo xiga sooma itisaalu lismi bilaa laa waa inuu ismigu la xiriiro lixdaa shardi afar shardi iska raba ynu nidhi maxay ahayd kownuhaa naafiya naafiyatun liljinsi an takuna litansiis waa tansiisu nafyi ixtimaalsa geli karin anlaa yadkula calayha jaarun xaraf jaarun usan gelin waxaynu nidhi hal shardina waxaa loo shardiyaa macmuulkeeda labadeeda macmuul ama ismigeeda iyo khabarkeeda isku qabso ama macmuulayn iska dheh ama ismigeeda iyo khabarkeeda iska dheh oo waa maxay kaasina muxuu ahaa kawnuhumaa nakiratayn waa inay laba ismiguna waa nakiro khabarkeeduna waa nakiro halla waxaa loo shardiya baynu ismigeeda waa maxay itisaalu lismi bilah lixda shardi baad waayeysaa haddaa lixdaa shardi mid kamida ka weyda laa iska tur baabkan kuma jirta markaa way ka baxday baabkan way ka baxday war kuu caddaaday soo maa wuxuu kusii darahayaa matalanba kitaabkan kale ee asalka wuxuu kusii darahayaa iyada kolka la fiiriyo waxaa la yidhi waxay samaynaysaa camalka inna sababta ay u samaysay waa maxay way iska soo horjeedaan waa did iska soo horjeeda midna waxbuu sugaa midna waxbuu diidaa inna waxbay sugtaa way adkaysaa soo ma innadu waa xarfu nasbi tawkiid soo maahay iyaduna waa xarfu nafyi nafyiguna waa tansiis inuu yahay midkood waxbuu sugaa si adag buu u sugaa midkoodna waxbuu diidaa si adag buu u diidaa labada shay iska soo horjeedana waa la isku waa la isku waa la isku xambaaraa kitaabka sarfiga ahba midnaysa ku gaari lahayn xamlan calaa gayrihi linisbatin ka khafiifin ayibin ashyabin fi sawqi min facila shay culus iyo shay fudud way iska soo horjeedaan soo maa hal meel baa la isku geenaya marka waxna waa isku mid waxna ku kala duwan yihin dhowr shayna way ku kala duwan yihiinoo inada ismigeedu ka soo hormari karaa laakiin laada ismigeedu weligii kama soo hormari karo walow xataa daraf iyo jaar majruur iyo ha ahaado iyo xaraf jaar ha galo wax kasta ha dhaco kama soo hormari karo taasuu marka ka hadlayaa laada naafiyatu liljinsi atacmalu camala ina buu ka hadlayaa isagoo taa ka hadlaya wuxuu yihi oo lixdaa shardi ay wadato wansib waxaad nasbisaa bilaa nasbi fi nafyi nafyiga ku nasbi kula nakirati nakiro walba labadeeda macmuulba maxay ahaayeen nakiratayn ka qowlihim hadalkooda oo kale weeye ay yidhaahdeen laa shaka shaki ma ahanin fii maa dakarahu allahu ilaahay wuxuu sheegay ow rasuuluhu labadaa maysan shaka geli karin inta kale waa mashkuukun in badaa hadduu muuqdo baynahumaa dhexdooda muctaridun wax soo kala dhex gala waa shardigii u yiilay iyada iyo ismigeeda farfac rafci waxaa la rafcinaya waa maxay ismigeeda waqul waxaad tidhaahdaa laa liabiika mubqidun ismigii waa ka gabaal jira laa mubqidun liabiika dheh caqli bay ubahantay so maynaan odhanin aad bay u fududahay wuxuu yidhi laa nasbi laada ma aha wax la nasbinaya waa maxay waa ismu laa nasbi nafyiga dhexdiisana ku nasbi kolkay nasbahan samaynaysa laabuda waaba an takuna naafiyata naafiyata liljins soo mahan litansiis waa inay soo mahay kula nakiratin kula nakiratin weliba ma aha ismigoo kale ismiga iyo khabarkeediiba labaduba waa nakirati lakin waxa laga hadlaya waa maxay waa waa ismigeeda laba cajiz baa jiraan madaxa hore iyo madaxa dambe hadda waxa laga hadlaya waa maxay waa madaxii hore ismigeedii ah ismigaa nasbi mithaali laa shaka fii maa dakarahu jaara majruurka khabarkii ah iska daa ismigaadii hadda waa maxay waa shaka haddaba lixdii shardi baan doonaynaa shaka in hadda aan ka helno laadan laadu waxay ahayd naafiye inay tahay laa shaka shaki ma ahaanin litansiis waa inay tahay ilaahay wuxuu sheego laadu nas ma ku tahay inuusan shaki ku jirin way ku tahay dayib xaraf jaar waa inuusan gelin ma jaar baa galay maya itisaalu ismiha wax udhexeeya hadda ma jira maya ayib laa shaka shaki ma ahaanin fii ma dakarahu wuxuu sheegay shakina waa nakiro laa shaki shaki ma ahaanin fii maa dakarahu wuxuu sheegay ilaah iyo rasuulkiisu warkuuso meeshaa kuma xidmin laa marka asalkeedu waa tansib ism tarfacu lkhabar khabarkeedunid waa marfuuc markaa oo hadda waa jaar majruurka khabarkii fii ma dakarahu wain badaa hadaba haduu daahiro oo muuqdo baynahumaa dhaxdooda ayo laa iyo ismigeedii bayna laa wa ismihaa muctaridun mid soo kala dhex gala farfac rafci ismigii waqul waxaad tidhaahdaa laa liabiika mubqidun laa fiihaa gawlun walaa hum canha yunsafuun laa fiihaa fiirsada mithaalkan garab dhiga laa fiihaa gawlun laa liabika mubqidun soo ma jeedaan wuxuu ku yidhi marka musanifku labadoodii laa iyo ismigeedii nakirada hadduu wax soo kala dhex galo oo kala fasliyo wa in fasala baynahumaa faasilun weeye xaal hadduu wax un kala fasliyo jaar majruur ha ahaado daraf ha inta badan wa wax kala fasliyo waa maxay waa darafka iyo jaara majruurka sida la fiiha qawlun ismigii waa maxay waa qawlun laakiin maxaa soo kala dhex galay jaar majruur baa soo kala dhex galay laa fiiha qawlun ayib laa fi daari darafkiina laa fi daari rajulun laa fi daari fid waa darfiya laa fi daari guriga dhexdiisa ma ahanin rajulun waa isku mid ayib haddii taasi ay dhacdo farfac miyo rafci god maxaa la godayaa ismiga god waqul waxaad tidhaahdaa laa liabiika aabbaha uma ahaanin mubqidun wax ka cadhaysiiya aabbaha cid ka cadhaysiisa ma jirto laa liabiika mubqidun cid nacda oo aabbaha ka cadhaysiisaaye ma jirto saa dheh saas dheh nasbahan meel baa jirta aada ogaan doontaan laakiin gadaal waxaan ka baqaya inaad ku wareertaan mar waxaa lagu leeyahay nasbi marna waxaa lagu leeyahay fatxi waa kala labo sababtu waa maxay nasbuhu waa icraab fadxuhuna waa bine marna bine baa lagu leehay marna icraab mar waa tanwiini hadii lagu dhaho nasbi marna waa icraab asalkeeda maxalkeed mabni baaba la isku hay khilaafaan hore usoo beri jirna so garanaysaan baabkii hore kii buu noqonaya nasbi buu ku uhi marka nasbi nasbahaasi wuxuu ka daahirayaa kolkuu yahay mudaaf matalan ba ismigeedu matel laa saaxiba cilmin ممقوت laa saaxiba waa markuu mudaaf yahay ayib baabullah marka la joogo u fiirsada waxaa jira mufrad maxaa la fiirin inuu yahay ismigeedu mufrad ama inuu yahay mudaaf ama uu yahay mushabahun bilmudaaf mufrad baabullah kolka la joogo maxaa la yidhahdaa ma laysa jumlatan walaa shabiihan biljumla mufrad inuu مضاف mudaaf inuu yahay mudaaf wax shabahana maxaa laga wadaa waa jumlada iyo darafka iyo jaara majruurka haddaba baabullah ismigeeda mufrad kolka lagu leeyahay mufradkii baa soo gelaya tasniyadii baa soo gelaysa muxuu ahaa jamcu dakersaalim baa soo gelay jam wixi o dhan muxuu isla wada noqonaya baabullah markuu joogo kulli waa mufrad marka kolka lagu leeyahay nasbi waxaad ku nasbisaa wixii lagu nasbin jiray baabkiisa ama ku binee wixii lagu binayn jiray ba meesha ku taalla soo garan maysaan lannahu hadduu yahay mufradkii caadiga ahaa ama uu yahay muxuu ahaayey uu yahay jamcu taksiir maxaa lagu nisbin jiray fadxo hadduu yahay taniya ama jacma mudakru saalim maxaa lagu nisbin jiray ya hadduu yahay jacman saalim maxaa lagu nisbin jiray kasro hadduu yahay maxay maala yansarifna waxaa lagu nisbin jiray fadxo oo baabkiisu ku jiri jiray marka baabulmufrad so garamaysaan ajurbi hore aan usoo marnay baabulmufradkiibaa waxaa gelaya baabullah marka la joogo wax alla wixii aan ahayn jumlo iyo wax shabaxa marka nasbi kolka lagu leeyahay fadxadii un ha ku fikirin ayib wain badaa hadduu daahira baynahumaa dhexdooda muctaridun mid soo kala dhex gala farfac rafci ismigeedii waqul waxaa tidhaahdaa laa liabiika mubqidun warfac god ismigii laa guri qurux badan ma had soo dhisnay soo garan maysaan hadduu qasbahayaa <laughs> laakiin intaa hore adaa xifda inta dambe iska dhib yaraanaysa warfac rafci kararta markaad soo celceliso laadii nafya nafyi markaad soo celiso waxaa nafyiga wata ee wax nafin jiray muxuu ahaa la aw amase haayir licraaba icraabka kala wareeji isu bedel fiihi isaga dhexdiisa tusib waad asiibiya bal da isheeg wansibnas miyuu yihi alla ila hadalkaasaa sax ah tusib baaniga ii qoran tusib waad asiibi eh. oo wansib nasbi wey labadii weji markaa kuu sheegay de waan dhamaynay aw haayir baan u gudbay ha warfac nasbi eh, ismiga wansib nasbi waan ka gudubnay reerba halkaa ku dhammaaday aw haayirin licraaba icraabka kala wareeji oo waa maxay ka horana nasbi ka dambena god isu bedel afar baa meesha ka soo booday ku kalan ku darna shan bay meesha ka soo baxaysa aw aayir icraab icraabka kala bedel oo saddex ka soo baxayso labadaa hore iyo saddex cusub taqulu waxaad odhan marka laa baycun walaa khilaal waxaa ku jira laa baycun walaa khilaalun shan wej laa <laughs> baycun beyc ma ahanin walaa khilaalun dhimitaana ma ahanin fiihi dhexdiisa maalinta yawm alaakhira yawmu laa baycun fiihi walaa khulla walaa caybun ceebi ma ahanin walaa ikhlaalun dhimitaanna ma ahanin haddaba lagaaga sidariya warafcu godaal fi thaanii ka labaad la godo wa fatxu lwali iyo kii hore oo la kor dhigo qad jaazisna wuu bannaan yahay walcagsu cagsiguna kadaaka saasoo kale wey kana la isdaba mariyo ee fafcal saas samee waa in la isdajiyo maskaxdii waa inay shaqayso musanifku wuxuu ku yihi horta waxaynu ka soo hadlaynay ismullah soo ma ahayn lee laba u kala qaad in la soo celceliyo iyo inaan la soo celcelinin haddii lee aan la soo celcelin warkeedu waddo dheer bay martay soo ahayn laakiin laa haddii la soo celceliyo maxaa la yidhi soo noqnoqotae manaq ba naqba u da- laada naqba u da-ay markaas naqba u da-ay hadday laa soo noqnoqoto wuxuu ku leeyahay musanifku qofka wax iweydiinayow hadday laadu soo noqnoqoto nasbi mushkiladda ku haysata maxaa la nasbin labada ismi nasbi liannahu ta ismi ismay wadataa ta maxay wadataa ismi bay wadataa lannahu laadii baa soo noqnoqotay laada tacmalu camala ina tansib nisfa tarfacu lkhabar laba laabaa isdabagalay ta hore ismay wadataa ta dambana ismay wadataa labada ismiba rafci oo waxaad tidhaahdaa laa baayicun walaa khulla maantao dhan intaasoo dhan waxa warku ka dhacaya waa laa xawla walaa quwata meel kale haku raadini stakfir allah laa xawla walaa quwata illa billah wa laa xawla walaa quwata waxaad maanta baranaysa waa laa xawla walaa quwa ayib god buu ku yidhi labadii ismiba limaada maxaan u godayaa laadiiba labadii laaba waa mulaqaatun laa camala lahumaa waa tuurtay midna markaa wax ma shaqaynayso laa xawlu walaa quwa waad godaysaa labadiiba sababto waa maxay laadani ma shaqaynayso ta dambana ma shaqaynayso waa mulaqaatun laa camala lahumaa marka asalku maxay ahayd mubtadi iyo khabar warkuu dhamaaday labadii ismiba waad godaysaa likawniya mubtada ay ahaayeen baad u godaysaa ayib waa goorma waa markaad soo celcelisa baynu nidhi markaa maxaad odhanaysaa laa baycu walaa khilaalu maad odhanaysaa laa baycu walaa khilaal baycu waa ismiga laada hore khilaalna waa ismiga laada dambe labadii ismiba marka waan godnay wansib nasbi maxaa la nasbin labada ismi hamoodin in lagu leeyahay ismigeedii iyo khabarkeedii labada laa ee soo noqnoqday labadoodii ismi god haddana hadda hadalkuuna hadda ku celi oo maxaad odhanaysaa laa bayca walaa khilaala marka waa inuu ku dhib yaraado bilaa tanwiinin weliba ilan fadxi baa lagu yidhi soo maa bilaa tanwiin ayib wuxuu ku uhi warfac rafci idaa kararta markaad soo celcelisa nafyan oo wansib nasbi aw gaayir اlcraaba ama icraabka kale bedel icraabka kale bedel sidii hadda aynu nidhi bilcagsigeed samee aw gaayir اlicraaba waxaa soo gelahaya saddex wej baa soo gelahaya saddex laba weyna haysane soo ma ahayn oo maxay ahayd in la nasbiyo iyo in la godo unbes laa baycun laa baycu walaa khilaalu laa bayca walaa khilaal laa xawla walaa quwata laa xawlu walaa quwatu intaasaan haysanay sooma ahayn icraabka kale bedel baa lagu yidhi he waxaa halkaa ka imaanaysa saddex wej baa ka imaanaysa saddex wej saddexda wej waa maxay saddexda wej waxay tahay ismiga hore ee laa in la fadxiyo oo la dhaho markaa waxay samaynaysaa tacmalu camala inna tacmalu waxay samaynaysaa baynu nidhi camala ina labadii hore waa la tuuray midna mayna shaqaynaynin laakin kan hadda mar haddii la uhi ismiga horey fadxinaysaa waxay samaynaysaa tacmalu camala ina wa rafcu thaani ismiga labaadna in la rafciyo oo maxaa loo rafciyey ya ma labadii hore waan soo dhamaynay ha waa la dhihi karaa labadaas horta way dhamaadeen aw gaayir licraaba icraabka kale bedel icraab kala bedel wuxuu ka imaana kolkii horeynu labadaba rafcinay labadaba nasbinay laadu midnaba shaqaynhaynin wa mlqaatu laa acmala lahuma aayir icraaba saddexdaa suurtagalka saddexdaa marka idinku si fiican oo degan u dhegaysta fahma aayir icraaba awalan waxaynu haynay laba laa iyo laba ismi soo ma laada hore ismigeeda in la nasbiyo laada dambana ismigeeda la rafciyo oo maxay noqonaysaa walaa khilaal soo ma jeedin su-aal baa meesha ku jirta koore maxaa loo nasbiyey labada laa midin way shaqaysay oo waa ta hore oo tacmalu camala ina ismigeediiba markaa bayda kor dhigtay ta dambana waxaa loo goday maxalka laa bay ku cadfan tahay horey maxaynu usoo nidhi laa asalkeedu waxay gashay muxuu ahaa inu nidhi mubtada soo ma ahayn maxay marka laadu asalkeedaba taallaa fii maxalli rafcin cinda siba way soo garan maysaan maxalkeedii hore baa markaa lagu cadfayaa godaalka dambe nasbuhu isagoo war cad laakiin godaalka maxaa loo goday waxaa lagu cadfay maxalu laa liannaha kaanat marfuucatan cinda sibawey bilibtidaa'i bay ahayd markaa waxay noqonaysaa laa bayca walaa khilaalun qalin baad ku garan kartaa laa bayca walaa khilaalun kow soo maaha waxaan rajaynaya inaad si fiican u ufahmaysaan labo fatxu lwali sidii oo kale may idin dhihin saas fatxu lwali ka hore oo la fadxiyo ismiga laa ee hore oo la fadxiyo sidii haddoo kale kow oo la yidhaahdo markaa waxay samaynaysaa tacmalu camala inna bay samaynaysaa haddana la dhaho iyo ka labaad oo la nasbiyo oo maxaa lagu nasbinayaa waxaa lagu nasbinayaa waxaa lagu cadfayaa maxalka ismullah ee hore ee kan hore ee mithaalkan iyadu ay taalla ka ka horeeya ismigaa maxalkiisaa lagu nasbinayaa ila waa mansuub eh mithaal wuxuu noqonayaa laa bayca walaa khilaalan buu noqonayaa laa baycada hore bayco waa ismigii laada hore saa darteed waa mansuub isaga hadal kama taagno laakiin walaa khilaalan maxaan u nasbinay ilaan laba ismi isdaba galay soo maaha ismigaa hore ee laabuu mahalkeeda ku cadfan yahay wal walmacduufa cala mansuub muxuu noqonaya marka mansuub buu noqonaya mithaalkuna waa maxay baan idhi mithaalkiina waa laa bayca walaa khilaalan buu noqonaya war laba meesha ma iga haysaan wejka saddexaad wuxuu ka imaanayaa rafcu lwali ka hore in la godo wa fatxu thaani ka labaadna la kordhigo dhigo middan ugu horeysa u fiirsada tii hore ismigeedii waa la godayaa tii dambe ismigeediina waa la fadxinayaa <coughs> sababtu waa maxay tan dambaa markan waxay samaynaysaa tacmalu amala amala ina kaana waa bilcagsi wajcal li kaana cagsu maa liina min camal oo ta hore maxaan u goday waxaa loo goday asalkii bay taagantay rufica bilibtidaa ismiga hore ee laa markaa waaba mubtade mubtadana asalkiisu muxuu ahaa warafacuu mubtadaan bilibtidaa ayib wa fadxu thani ka labaad oo la fadxiyo oo maxaa loo fadxinayaa liannahaa laadu waxay samaynaysaa dambe tacmalu camala inna markaa muxuu noqonayaa hadaaye laa baycun walaa khilaala walaa khilaala laa baycun walaa khilaala war imisaad iga haysaan shan digniin marka digniin matalanba kan dambe hadda waxaynu nidhi u fiirsado waxaynu nidhi rafcu lwali bilibtida wa thani samaynaan hadda odhanin haddii aad ismiga hore haddaad rafciso haddaad ismiga hore rafciso ma banaano ka labaad inaad nasbiso waa mumtanic waa mamnuuc maxaa yeelay meel lagu cadfa looma helahayo wax lagu cadfa lama helayo intaasoo hadda ma haysaan dhagax kale haddana waa idin duban yahay soo maa waa lagu ku celceshada insha allah meeshii haddaba waxaa ka soo baxay xaasilku waa maxay xaasilku waxa weeye marka laa markaad soo celceliso waxaa isdaba yaalla u fiirso laba cajzibaa isdaba yaalla laba cajzi laa iyo ismigeed iyo laa iyo ismigeed baa isdaba yaalla matalan baa waa laa xawla walaa quwa oo kaleeto haddaba laa haddaad soo celceliso nakiradeeda haddaad soo celceliso oo tiraa laa xawla walaa quwa haddaad tidhaahdo jumlada tarkiibkeeda waxaa kugu banaan shan wej intaan hadda miaalin shan wej baa kugu banaan sidee buu kugu banaanaaday laba nakira isdaba yaalla soomaha nakiro hore iyo nakiro dambe soomaa labadaasaa isdaba yaalla shanta wej waxaa weeye <coughs> nakirada ugu horeysa laba wej baa kuugu banaan sida aynu ku mitaalna warfac idaa kararta nafyan waan siinay laba wej baa kuugu banaan oo waa maxay labada wejee kuugu banaan waa alfatxu waalrafcu waa reerku markuu fayow yahay soo ma jeedaan waa sax weeye markaa halka waa la fahmay soo ayib haddaad fadxiso haddaba haddaad hadaba fadxiso cajzigii hore cajziga dambe waxaa kugu banaan saddex waj saddex wej baa kugu banaan meeshayn marayn ma xusuusataan nakirada ugu horeysaba inu laba waj baa kugu banaan alfadxu warafcu nakirada ugu horeysa ama waa la godi ama waa la kordhigi labadaanba horta qaaday wax kale ma qaadanayso haddaad nakirada hore fadxiso saddex baa kuugu bannaan ta dambe oo tidhaahda laa xawla quwada dambe maxaa ku banaan saddex baa ku banaan oo waa maxay saddexda ku banaan alfadxu waalrafcu waalnasbu maxay noqonaysaa markaa laa xawla walaa quwata walaa quwatan walaa quwatun haddaad laakiin nakirada hore aada goddo kolkii la kordhigay maxaa ku bannaanaaday saddex laakiin haddaad goddo oo tidhaahdo laa xawlu aad tidhaahdo nakirada dambe laba wejunba ku banaan mid saddexaad kuma banaanaan karto waa maxay waa alrafcu waalfatxu amaa nasbuhu waa mumtanic waa hadalkaan idin lahaa liannahu meel lagu cadfo ma jirto waa meeshaan idin lahaa intaa musanif garku wax ka hadlahaya waa shantaa waj weeyaan warfac kararta nafya nafyi markaad soo celceliso wansib nasbi uhaayir icraaba icraabka kala bedel fiihi dhexdiis tusib waad asiibi taqulu waxaad odhan laa baycun beyc ma ahanin walaa khilaalun dhimitaan fiihi dhexdiisa walaa caybun ceeb ma ahanin walaa ikhlaalun iyo dhimid fi thaani ka dambe la godo yo fadxu lawali la fadxiyo qad jaaza waa banaan yahay waa meesha midna saddex ka soo baxday midna wuxuu ku uhi warafcu fi thaani ka oo la rafciyo fadxulawali iyo ka hore oo la fadxiyo qad jaaza waa banaanaaday walcagsu cagsiguna kadalika saasoo kale weeyaan eh fafcal samee marka laa xawla walaa quwata waxaa kugu banaana tiraahdo laa xawla walaa quwatun iyo inaad tidhaahdo laa xawla walaa quwata iyo inaad tidhaahdo laa xawlun walaa quwata laakin walaa quwatan ma dhihi kartid in tashaa haddaad doonto faftaxumaa fadxi labadoodaba jamiican dhammaan kheerku markaa waa sax meel loo noqdo male walaa takaf baqin raddan qofku celiye iyo walaa taqriican qofku canaanta waa markii reerku saxda ahaa wuxuu yihi haddaad doonto labada nakiraba labada ismiba dee labadoo fadxi dhamaantood de markaa labadiiba way way camal faleen camala ina hana ka baqin buui qof kaa kaa daba yimaada iyo qofku canaanta iyo qofku idhahda wuu qaldamay taa ka baqin wain tasha haddaad doonto faftaxumaa labadiiba fadxi jamiican dhammaanoo walaa takaf ka baqin labadii ismiba walaa takaf ka baqin raddan celitaan walaa taqriican midku garaaco waxaad iska tidhaahdaa un laa xawla walaa quwata wallah subxaana wa tacaala